رياض الصالحين للإمام abi yaxya yaxya abi zakariya yaxya bn sharaf الnawwi caleyh raxmat ullah fii leylat aلthaamin wاlcishriin min shahri shacbaan caami alfin وarbacumiئa وsabcin وaلaaثiin hijrat mustafa slى اllah عalayh wعlى آlih وصaxaabatihi أجmaciin ضimna silsila duruusi xadiiث mustafa slى اllah عalayh وalih wslm badأa bkitaabi اlأrbaciin waاntihaءa bالsunani والصaxiixayn ysr allah اlإtmaam واlإkmaal وrazqna اlإkhlaas fi اlqwl والcamal inahu jawaad kariim wbاlإjaabaةi jadiir majliskan oo majliskii afar iyo labaatanaad ee majaalisu dulmarka iyo sharaxa kooban ee kitaabka riyaad saalixiin imaam anawowi caleyh raxmatullah habeenkan waa habeen sabti ah bishii shacbaan hijrada nabigeena sal allahu caleyh waaalih wasalem baabkana waxaan kusoo jirnay baabkana waxaa weeyaan baabu tanaafusi fi umuuri alaakhirati walistikhaari mima yutabaraku bihi baabu tanaafusi ku tartan lagu tartama ayuu baab yahay fii umuuri alaakhirati umuurta aakhirada lagu tartamo iyo walistikhaari badsasho la badsado mimaa shay la badsado yutabaraku bihi la barakaysto ayuu baab yahay weyaan baabkan imaam nawowi caleyh raxmatullahi wuxuu caqiday umuuraha aakhirada in lagu tartama sida umuuraha adduunyadaba loogu tartama manaasibta waa lagu tartama adduunyada maalka waa lagu tartama adduunka awlaadda iyo zawjaadka waa lagu tartamaa adduunka wax badan baa lagu tartamaa adduun ku saabsan sidaasoo kale umuuraha akhiradaha in loogu tartamo ayuu u baab yeelay imaam anawowi caleyh raxmat ullah kadalika wuxuu booriyey in qofka mu'minka u badsado waxyaabaha barakada iyo khayrka lah inuu badsado oo daa'iman wa abada dhanka barakada iyo khayrka ajirta u aada weeyaan barakada markii laga hadli jaanib waa sida asalka ah weeyaan oona saxda ah wixii rabbi subxaana wa tacaala uu baraka saaray in la barakaystana uu faray nabigeennana sala allahu calayhi waaalih wasalam uu jideeyey in la barakaysto waxa la badsanaataa ayada weeyaan laakiin tabaruga mubtadaca ah oo qofka isaga jeebkiisoo kala soo baxay amaba meel asal eh, aan lahayn uu ka soo qaatay taas baabkaasla baabka laga hadlaa ma ahan maau zamzam waa mubaarak shaki ma lahan nabigeenna calayhi salaatu wasalaam aahaartiisa waa mubaarak shaki ma lahan marka barakada shayga marka laga hadli waa shay waxaa weeyaan uu ilaahay subxaana wa tacaala amaba rasuulkiisa sala allahu calayh waali wasalam uu baraka ku sheegay roobkaoo kale markuu hadda soo da'a nabigeena sala allahu calayh waali wasalam kaana yakshifu can ridaa'ihi go'a ayuu dhinac iska qaadi jiray kadibna wuxuu dhihi jiray inahu xadiiu cahdin birabbihi rabbigii asaga abuurtay annagana abuuray ayuu ku dhow yahay odgoordhowka xaggiis ka yimid saasuu nabigeena jiri sal allahu aleh ali waslem kadibna markaasuu barakaysan jiray saasoo kale nacam waxyaabaha adilada iyo nusuustale waa noocaas laakiin in ashyaa iyo muxuu ahaay umuur iyo awqaat iyo axwaal la barakaysto inay barakaysan tahayna wax daliil ah ama nusuus oo inay jirin ta iyada baabkaad sooma gelaysa weyaan xadiidka wa can sahl ibni sacdin asaacidiy aayad qur-aan ku jirta sooma qaala allahu tacala rabbigan wuxuu yidhi wa fi dalika arrinka isaga ah oo khayrkaas iyo jannadaas iyo karaamadaas iyo wanaaggaas falyatanaafas ku tartameena oo ha u dhaqtameena almutanaafisuuna kuwa tartamayaan weyaan oo marba hadii muxuu ahay janno iyo khayr iyo muxuu ahay la sheegay wax wanaag badan arinta ayada oo la tilmaamay dadka wax ku tartamaan arinta ayadaa ku tartameena saasuu rabbigeenle subxaana wa tacaala xadiidka iyo sagaaliyo lixdanaad wa can sahl ibni sacdin asaacidi radi allahu tacala canhu arda ana rasuula allahi sala allahu calayhi utiya nabiga waxaa loo keenay bisharaabin cabitaan ayaa loo keenay fa shariba minhu nabiga sal allahu alay slm cabitaankii waxbuu wa can yamiinihi midigna waxaa ka xiga hulaamun wiil ayaa ka xiga wa an yasaarihi bidaxna waxaa ka xiga nabiga sal allahu aley wasalam alashyaakhu odayaasha ayaa bidax ka xigaan midig wiil ayaa ka xiga bidaxna odayaasha ayaa ka xigaan weyaan fa wuxuu ku yidhi nabigana sal allahu alay slm lihunaami wiilka wuxuu u yidhi ata'danu lii mi ii oo mi ii an uctiya inaan siiya haaulaa'i odayaashan caanaha hambada oon soo reebay inaan siiyo ma ii idmaysaa oo arrintaydii mii ogoshahay fa qaala alghulaamu wiilka wuxuu yidhi laa maya wallaahi ilaahay baan ku dhaartay yaa rasuullah rasuulka allow laa uuhiru ma dooraayo oo uma dooraayo binasiibii nasiibkayga uu rabbi isii subxaanahu wa tacaala oo minka adi xaggaada ka ahaaday axadan qofna uma dooraayo weeyaan fatallahu wuu saaray rasuulullah rasuulka all sala allahu calayh waali wasalam fii yadihi ghulaamkii iyo wiilkii gacantiisa ayuu muxuu ah caanihii saaray weeyaan muttafaqun calayhi xadiidka waa laysku waafaqay tallahu uu yidhi bitaai lmuhanaati ta'da laba dhibacdusha laga saaray fowqa kor ay wadacahu nabiga wuu saaray weeyaan wa hada alghulaamu wiilkaana huwa bnu cabaasin radia allahu tacala canhuma wa cabdulahi bnu cabaas ibn cabdilmualib radia allahu tacala canhu wa can abiih xadiidkan waad u jeeddaan nabigeena sala allahu alay waslam cana ayuu markuu canihii dhammaystay qaybtiisuu ka cabay ayaa marka wuxuu damay caanihii inuu dadka gaarsiiyo inuu canihii gaarsiiyo sida asalka ahna haddii meel la fadhiyo waxaa ku xaqnimo badan hawshaas oo kale qofka dhanka midigta xiga xaqnimo xagga sharciga isaga ayaa ku haboon ayaa ku xaqnimo badan laakiin markii la yidhaahda muxuu ah ixtiraam iyo taqdiirin iyo weynayn la yidhaahdano canuga iyo odayga in odayaasha wax lagu hormariyo ayaa iyadna ahayd oo kabir kabir ayaa jirtay laakiin tan waa xaq khaasa ah, xaq khaasa ah weeyaan marka nabigeena sala allahu aleh waali wuxuu idan weydiistay wiilkii midigta fadhiyey waxa marka eh, ashyaakda la siin raba ama wiilka uu qaadan rabana waxaa weyaan cunno caadi maahan cunno caadi iyo xaq caadi maahan waa baraka min barakaati nabiy sal allahu alayh waali waslm waa hambada nabiga calayhi salaat wiilkana waa canug yar kadibna wiilka ayuu nabiga fasax weydiistay calayhi salaat slam wahu cabdullahi bn cabaas radi allahu tacala canhuma markaasuu yidhi xaqii iyo nasiibkii uu rabbi subxaana wa tacaala xaggaada iga siiyey qof bini aadan ummad dooraay oo qof bini aadan ma siinayo weyaan kadibna nabiga sal l sl wuxuu ka saaray wiilkii yaraa culimmada waxyaabaha ay ka hadlaan waxaa ka mid ah oo munaasaba ahaan tan ku dhadhow aadna aan ugu fogayn aliithaaru bilqurab waxyaabaha ilaahay looga dhowaada subxaana wa tacaala in qof kale aad u doorta ood adiga aad iskaga tagto ma la ogol yahay oo mashruuc mata mise ma ahan tusaale ahaan ah, halkaanaad ku jirtaa safka hora kale nin oday ah ama nin sheekha ama nin akhyaara ama nin waalida wamaa ilaa dalika ayaa gadaalkaasoo istaagay inaad meeshii u bannayso oo tidhahda soo gal ma la ogolya mise lama ogola mise mashruuc ma tahay mise mashruuc maahan aliithaar bilqurab qurab waxyaabaha waxaa weeyaan u dhowaashada alle looga dhawaado culimmada waxay u daliishadaan marka inaanan qofka uusan u dooraynin ood qof u dooraynin adaa ku haboon ile waa janna janna miyaad qof u dooraysaa waa janna marka culimada saasay u daliishadaan in badanoo ka mid ah marka tanna waa tu ku dhow oo barakada nabiga sal allah alay slam sal allah alay ka imaaday inuu muxuu naftiisa dhaafiyo odayaashaas muxuu ahaa aadiyo wuu diiday ninka lia cbdullahi bin cabaas radia allahu anhu arda nabigeennana arrinta ayad ahayd wuu hogaansamay isaga ayaana ku habboonay weyaan lidalika barakada ayad meesha cabdulahi bin cabaas ay gaarsiisay waad garanaysaan oo wakhtigii sayid cumar radi allahu tacala arda isaga iyo raggii almuhaajiruun walansaar bal kibaaruhum raggooda weyna ayuu meel la fariisan jiray muxuu abdullahi bin cabbaas sayd cumar radi allahu tacala anhu arda kadibna waxay dhihi jireen canugan yar oo annagaba kuwa la mid aan leenahay waxaad noo dhexdhigaysaa kadibna wuxuu dhihi jiray meeshaad ogsoontiinu kasoo jeedaa ninkan waa taqaanaa ninkaad ogeydeen kadibna maalin maalmaha ka waa ti imtixaan uu keenay oo laisku imtixaamay suurad idaa jaaa nasrullahi walfatx kadibna ay ku daateen akhyaartii oo dhan uuna ku guulaystay cabdulahi bn cabaas radia allahu tacala canhu arda xadiidka aad waan abi hurayrata abi hurayra waxaa laga wariyey radi allahu tacala canhu arda can inabiy nabigan wuxuu ka wariyey sal allahu aleyh waali wasalam qaal wuxuu yidhi nabigeenna baynamaa goor ayuubu calayhi salaam nebi ayuub calayhi salaam qabaysana curyaanan xaaluu yahay isagoo mxuu ahay qaawan fahara calayhi waxaa kusoo daatay oo kusoo dhacay jaraadun ayax ayaa kusoo daatay oo min dahabin dahab ayaa kusoo daatay fajacala wuxuu gudagalay muxuu aha ninka la yidhaahdo ayuub calayhi salaam fajacala ayuubu nabi ayub wuxuu gudagalay alayhi salaam yaxfii inuu ku shubta fi awbihi maradiisa xafiga waxaa weyaan gacanta qofk inuu saas intu wa ugeliya kadibna saa shuba uu ku cantoobiyo saas uu ugu shubo weyaan fanaadaahu rabbuhu rabbigiisa u dhawaaqay caza qaalib ahay oo wajalla weynaaya wuxuu yidhi rabbi yaa ayuubu ayuubow alam akun miyaanan ahayn aqhnaytuka mid kaa maaransiiyey oo kaa deeqay camaa tara waxaad aragta ood maanta aad guraysa soo kama aanan deeqin oo wax aad kaga deeqtoonta kuma aanan siinin qaala wuxuu yidhi balaa inaad isiinin rabbiyow iska dhaafe waad isiisay ood isiisay ood isiisa weeyaan wa wacizatika sharaftaada iyo weyninkaadan ku dhaartay walaakiin warka lagu laabaya laaina deeqtoon mxuu ah ma sugnaanin laaina deeqtoon bi aniga iguma sugnaanin can barakatika barakadaada rabbiyow aan ka deeqtooma anay iguma sugnaanin weeyaan rawaahu lbukhaariyu xadiidkana buhaari ayaa wariyey nabigeena wuxuu noo cadeeyey sal allahu aleh ali nabi ayuub calayhi salaam oo meel ku qabaysana weliba isagoo qaawan ilaasaka qof markuu qabaysana wa dharka iska dhiga ayaa waxaa cirka ka soo daatay ood rabbi subxaana wa tacaala ugu nicmeeyey dahab sida ayaxoo kale ah, badnaanta iyo yaryaraanta uu qabo ayaa dhankaas ayax uu ka shabahay ayax nool ma aha kadibna markiiba ama haanla waxaa tidhahdaba ama kabajaanka noocihiisa muxuu nooc ka mid ah intaba marka kadibna nabi ayuu markiiba u dugay markaasuu muxuu aha inuu go'i ku shubta ayaad gudogelay rabbi baa alla hadli wa tacala u dhawaaqay wuxuu yidhi ayuubow soo kama andeeqin waxaan hadda aad ujeedid wax kugu filan soo kumaanan siinin markaasuu le nacam rabbiyo waad ii deeqday ood deeqday laakiin barakada xaggaada ka ahaatay aniga kama deeqtooma culimada marka waxay leeyihiin nebi ayub calayhi salaam qaadashada u qaatay macaani badan bay marka mxuu ay keeni karta ama umuur arrimo badan baa mxuu lagu fasiri karaa waxaa ka mid ah dahabkaas iyo waxa cirka ka yimid xadiiu cadin birabbi roobkii oo kale haddaan sheegayn weeyaan taas ayada ah midii kale waa nicmo rabbi uu ku khaas yeelay subxana watacaala qofka isagoo mxu nicmo uu ku khaas inuu dhabar joodeed nicmada ilahay mxua iskaga taga ayadna culamada qaar waxay leeyihin waa kufraan nicmo ilahay kugu shubay faa'iiduu ilahay ku siiyey malaayiin almalaayiin almalaayiin inaad wix iskaga dhaqaaqdo o tagto nicamtii rabbi aad kusiiyad ku kufrisay inay noqotaa laga yaaba wahayriha min atafsiiraat marka waxaa weeyaan masalada iyada ah, nabi ayuub calayhi salaam saas ayuu marka ku qaatay wixii iyaga ahaa iyo dahabkii uu ku rartay barakada ayadana waadna garanaysaa munaasabada barakatika weyaan marka barakada qofku inuu badsado ninkii ibn cabaas waad arkayseen barakada nabiga aleh slat slaam ila dalika nacam ayib rawaahu lbukhaari xadiidka bukhaari ayaa wariyey baabu fadli اlhaniyi ashaakir baabu fadli alghaniyi qofka haniga oo taajirka ah oo dhaqaala haysta ashaakiri oo rabbi ku shukriye fadliga aad leeyahay ayuu baabi baabkan weeyaan wa huwa qofka isaga ah alhaniyu shaakirna waxaa la yidhaahdaa man ayaa la yidhahdaa akhada almaala maalka soo qaata oo soo kasbada min wajhi wejigiisi runta ah oo xalaasha aha kusoo kasbado wejihii wejiga xalaasha aha kusoo kasbada weeyaan oo wa sarafahu kadibna ku bixiyo fii wujuuhihi wejiyaalkiisa badnaa ku kasbada weyan cafwan almamuuri lisfaray biha iyada lisfaray xadiidka mxuu aha baabka imaam nawwi caleyh raxmatullahi wuxuu ku caddaynayaa qofka haniga ah od ilahay dhaqaalaha siiy wa tacaala laakiin alxamdu lilah dhaqaalihii shaakirka ah, oo daa'iman wa abadan shukriga la taagan ama qowl ha ka shukriyo ama gacan ha ka shukriyo ama qalbi ha ka shukriyo waxaa weeyaan shaakirka ah, fadliga ilaah agti u yeela subxaana wa tacaala ayuu baabkan u baab yahay weeyaan qofka isaga aho haniga oo shaakirkana waxaa la yidhahdaa waa qofka markuu xoolaha soo kasbana ariiqii saxda ahaa u mara markuu muxuu ahaa bixinaana duruqdi iyo wejiyaalkii tirada badnaa oo wanaagga badnaa oo khayrka badnaa saas ugu bixiy weyaan qofkaas ayaa haniyi shaakir la yidhaahdaa ayuu imaamku leeyay caleyh raxmatullah qaala allahu tacala rabbigan wuxuu yidhi faammaa man qofkii ama duulkii actaa maalka bixiyo wtaqaa rabbina ka baqa subxaana wa tacaala ama naarta iska dhowra oo wasadaqa rumeeya bilxusnaa aakhira xus rumeeyo iyo mawcuudka allah subxaana wa tacaala rumeeyo amaba kalimat altawxiid xusnadan ayadana waxa wey waa lagu fasiraaye fasanuyasiruhu waxaan u yasiraynaa oan u fududaynaynaa lilyusraa tii fududeed weyaan waa jannadii ayaanu u yasiraynaa ayuu rabbi ilahi subxana wa tacaala wa qaala tacaala rabbigan wuxuu yidhi wasayujannabuhaa naarta waxaa laga fogeeyaa al atqaa kan rabbi ka baqitaanka badan ama ka baqa weeyaan alladii kaasoo sifadiisa ay tahay yu'tii bixiya maalahu maalkiisa yatasakaa isagoo isahira weeyaan oo xumaan iska ahira oo qalbigiisu ahira oo muxuu ahaa xoolihiisu ahira weeyaan wamaa liaxadin qofna uma sugnaanin cindahu agtiisa min nicmatin iyo abaal oo tujza la abaalmariyo qofka uu wax qof muxuu ahaa abaal kula ma ahanin ila btiqaa'a wajhi rabbihi rabbigiis abuurtay subxaanahu wa tacaala wejigiisa dalabkiisa waxaanan ka ahayn la dalbo rabbihi rabbigiisa allacla ee sarreeyey wala sawfa dib dambe ayuu yardaa qofkii isaga ah wuu raali noqon doona weyaan saasuu rabbigeenle subxaanahu wa tacaala waxaa halkan la ammaanayaa ood rabbi subxaana watacaala u ballanqaaday in naarti laga fogeeyo qofka naarta ka baqo qabla dalikan rabbi iska baqa subxaanahu watacaala qofka isaga ahoo waxaa weeyaan maalkiisa bixiyo markuu bixinaana inuu isku tahiro inuu zakeeyo inuu nadiifiyo maalkiisa nadiifiyo asagana isnadiifiyo ayuu u bixinayaa qof bini'aadan ahood abaal kaga doonana lama arko abaalkuu doonana waxaa weeyaan ibtiqaa'a wajhi rabbihi laclaa qofka isaga wanaagaas ayaa lagu tilmaamay ballanta u dambaysayna waxay noqotay wasayjannabuhaa baa u horraysay aakhiran maxaa la wala sawfa yardaa raalli ayuu ahaan doonaa innaa sanurdiika ummatik walaa nasuu'uka fiiha waa tii nabigan lagu yidhi sal allahu caleh waali wasalam markuu ooyey ummatii aad u saas lagu yidhi weeyaan sal allahu calayh waali wa qaala tacaala rabbigan wuxuu yidhi in tubduu haddii aad muujisaan asadaqaat sadaqooyinka aad bixinaysaan haddii aad muujisaan ood bannaanka soo dhigtaan fa nicim maa hiya iyada ayaa nicmo lahaato wanaag badnaatay weyaan inaad sadaqada muujisaan weliba khaasatan zakawaadka marka zakada ay tahay in bannaanka la soo dhigo oo waxaa weyan dadka ay kugu daydaan ayay culimmada in badan sheegaan weeyaan in tubdu sadaqaat sadaqada haddii aad muujisaan fa nicim hiya iyada ayaa nicmo lahaatay wanaag badnaatay wain tukhfuuha haddii aad sadaqada aad qarisaanna oo markaad bixinaysaan aos ka dhiibtaanna wa tu'tuuha aad siisaan alfuqaraa dadka u baahan fuqarada aad siisaanna fa huwa qarinta ayada iyo bixinta ayada ayaa khayrun khayr badan lakum adinka idin khayr badan weeyaan wa yukafir rabbi kadibna wuxuu dhaafaa cankum xaggiinna min sayi'aatikum xumaanyaalkiinnana waa idinka dhaafaa weeyaan wallahu alla weyne bimaa tacmaluuna waxaad samaynaysaan ood qabanaysaanna khabiirun mid baatin ogsoon weeyaan oo aad iyo aad ula socda saasuu rabbigeen leh subxaanahu wa tacala marka sadaqada laba ariiq waa lagu bixin karaa ariiq waa in bannaanka la keeno oo waxa weeyaan khaasatan meelaha wax laga yaboho oo kale tusaale ninba halkan ka istaagay wuxuu yidhi waryaa kun ka yaboohay adiga toban kun waa kuu niyeysan bixiso laakiin dib ha dhigin qofku u horreeyo waad bixinaysaa laba jeerba sooma inaad la soo boodo markuu tira tobanka kun anigu qor ama toban kun waata aad tirado farta ka saarto fa hiya waa man sanna sunnatan xasanatan ayay noqonaysaa in badanoo dadka waxay sameeyaan wixii ay bixin rabaan laakiin gadaal buu dhigi wanaag badan baa ku dhaafi haddii aad la soo boodo marka adiga aad ilaahay subxana wataala kuu qadarin aad la soo boodo wix iyaga aha wax alla alla inti dambe oo kugu dayatoo dhan waxaad bixisay adiga toban kun aad bixisay labaatan qofaa min toban kun bixisay miqay noqotay laba kun laba kun waxaa laga yaabaa weliga inaadan sadaqaysanin inta la soo maray gadaal dambana xataa ay kugu adkaato iska faqiir ahaato sooma fadhiga isaga ayaad boqolka tobankaas kunood bixisay laba boqoloo kun la baxday waa wacdi min allahi casa wajal marka mawaaqicdaas iyo meelaha iyaga ayaa qofka inuu ku daahiriyo oo in tubdo sadaqaat meelahaasa soo gelaya zakawaadka faradka ah iyo meelaha macsharka wax laga yabahoyna oo kale ayaa aad ugu qurux badan weeyaan haddii aad qarisana waxaa soo gelaysa warajulun tasadaqa bisadaqatin faahfaaha xataa laa taclama yamiinuhu xataa laa tanfaqa shimaaluhu maa tunfiqu yamiinuhu ilaa ay midigtii ay mxuu ahay waxay bixinaysay ayna bidxda la soconin qofka bidxdaada joogo kale uusan ogeyn saad wax u bixinayso iyo waxaad uusan ogeyn marka ayadna tahay soo gelaysaa weyaan in tubdu sadaqaat fa nicmaa hiya wain tukhfuuha watu'tuuha alfuqaraa fa huwa khayrun lakum wayukafir cankum min sayi'aatikum wallahu bima tacmaluuna khabiir marka in waxaa weeyaan qofka haniga ah oo shaakirka ah, kaas weeyaan wal aayaatu aayadaha qaala tacaala alla wuxuu yidhi lan tanaaluu ma gaaraysaan muminiintiyey albira samafal ma gaaraysaan xataa tunfiquu ilaa aad ka nafaqaysaan ood ka bixisaan maa tuxibuuna mima tuxibuuna waxaad jeceshihiin wax ka mid ah wamaa tunfiquu waxaad bixisaan oo min shayin shay ah fa ina allaha alla weyna bihi shayga isaga ah caliimun caalimun mid aad u ogsoon weeyaan wax alle wahaakada weliba hadda bishii waxaan ku jirnaa waad garanaysaan oo hadda ay laba habeen ka harsantay marka caawa laga bixiyo caawa labaatan iyo sideed waxa loo hubo waa habeenko waa labaatan iyo sagaalka soddonka bishana waa dhalan kartaa oo habeenka isniinta ah soddon buuxun waa noqon kartaa oo talaadaday noqon kartaa laba habeen ugu badnaan ayaa naga xigto khayraadka ah waxaa qofka inuu gaaro samafal lagama yaabo ilaa wuxuu jeceli uu ka bixiyo waxaan arki jiray dad muxsiniin hoo wanaagsan sufrada iyo meesha cunnada afurka lagu samayna cunno kala duwan ayaa taal cunnada qaar waa kala sarraysa waa kala macno badanta waa kala qiimo badan tahay dadkii iyadoo xataa cunnada ay badantahay tahay oy wanaagsan tahay sadaqadii la baxay dadkan uu la afurayaa sooma cunadii macaaneed oo aadka loo jeclaa isaga kuma bilaabanay dadkii u dhowaynaya isagii waxaa timirti iyo caanihii yogarkoo fadhiyey iyo rootigii yaraa waxbuu saas cunaya hilibkii iyo eh, sambuuskii iyo wixii la jeclay ummadii u riixaya waxaa weeyaan lan tanaalu lbira xataa tunfiquu mima tuxibuun xitaa waxay soo geli kartaa ikhwaanii fillah saxan wada fadhinaa tusaale saxanka isagoo la fadhiyo cunadii hurakaan ku noqonay sooma haddii marba saxankii noola keena naxnu shurakaa fii hada saxan maadaama shuraka ku nahay marka intii garabkiiya dhankaada soo maray garabkana waa taqaanaan waa nabiga noo jecel alai slat way jecel soomaalida dhankay jecel yihiin garabkan way jecel mise feeraha iyo shafkana waa jecel iyo muxua baruurta iyo raggaha marka waxaw qaybta ayadana dhanka kale soo maraysa waxaw walan tanaalu bira xataa tunfiquu mima tuxibuun way soo geli biduuni shak lakiin inkastoo maraaxil baasha ay tahay mxuu ahaa eh, maraatib ay tahay weeyaan nacam marka in insha allahu tacala bishaan ramadaanka qof walba uu ku tiragalo wixii suuragal ah ood ilahi subxana watacala u yasiro ood sii qorshaysto waa shay lagama maarmaan ikhwani fillah lan tanaalu ma gaaraysan xataa albira samafal ma gaaraysan xataa tunfiquu ilaa aad ka bixisaan mima tuxibuun waxad wmaa tunfiquu waxaad nafaqaysaan min khayrin min shayin shaya fa ina allaha la weyna bihi shayga isaga caliiman caliiman mid ogsan weeyaan walaayaatu ayadaha fii fadli linfaaqi bixinta fadliga ay leedahay fii aaacaat taacooyinka lagu bixiyo kaiiratun waa tiro badan yihiin macluumatun waana la yaqaanaa weyaan xadiidka aad waan cabdilahi bni mascuudin radi allahu tacala canhu qaala wuxuu yidhi abdilahi bni mascuud qaala rasulh rasulka al wuxuu yidhi sal allahu alayh waali waslem laa xasada xasad ma jiro xasadkan macnihiisa waan soo sheegnay oo waxaa weeyaan jamasho iyo qofka inuu yidhaahda waxaan hebel u helay maan ana helo saasaa macnaheeda weyaan ilaahay inuu ka qaada macnaheeda ma ahan isagaa wuxuu le ilahay ninkaan cilmi baad siisay anna maad cilmi siista waa igu ficnaaned cilmigaan hebel la sii anna mid lamid in liisiiyo ee macnaheeda inaad ilahay ka qaada maanta ayada xasad baraxtan wey lama ogola nacam laa xasada jamasho ma jirto ilaa fitnatayna laba aataahu llahu alla uu maalan maal uu markuu siiyeyna fasallaطahu rabbi wuxuu ku diray calaa halakatihi inuu ku halaaga filxaq xaq uu ku halaaga weeyaan warajulu ninuu ataahu llahu alla uu siiyey xikmatan cilmi iyo xikmad fa huwa isaga yaqdii wuu ku xukumayaa biha iyada dadku ku kala saaraya oo yucallimuha dadkan uu baraya weyaan muttafaqun caleyh wataqadama sharxu qariiban goordhowna waan soo marnay weyaan masalada koobaad oo waxaa weeyaan fasallatahu calaa halakatii fi lxaq ikhwaani ninka ilaahay subxana wa taala waxun sii fadliah maal uu sii subxana wa tacala maalkiina lagu imtixaamo inuu jeebka dambe ku riixa oo guluuska uu ku xiro oo nyeerka ugu sii xira kadibna miskiinka markuu agmara mxuu aha uu baalki uu ku marsiisoodo baalka jinyeer baa ku xirno ama waa kunkun iyo shanshan kun iyo isku xiran weeyaan ninka isaga ah imtixaan baa haysta waana shay madmuum ah aad u liidan waana soo marnay shuxiga iyo bukhliga waan soo marnay carabtii hore xitaa jaahiligii aad bay u nacbaan jireen arrinta iyada waxay dhihi jireen shaaciruhum yaquulu shaaciruhum waman kaana daa fadlin fayabkhal bifadlihi calaa qowmihi yustahna canhu waydamami qofkii ilaahay wax dheeri uu siiyo haaliban ayaga maalkay ka hadlayeen cilmigin waa la mid yani eh, waa la mid waa la mid waa la geesinimada waa la mid wamaa dalik lakiin baabka ay ka hadlayeen waa maalkii qofkii fadli saaxiib u ahaado kadibna fadliga asagaa kala bakhaylo dadkii aad ku dhex noolaa qoomkiisii mxu kala bakhaylo laba shay umbaa ninkaad qabsanaysa tan koobaad horta cid u jiifi ama cid mxuu ah hebel wax diiday u dhimanayso lama arko tan koobaad taas weyaan yustaqna canhu weyaan tan labaadna wayudamami cay umbaa la dabadhigi kii inkaarta ku dhacday oo kii bakhiilka ahaa ya dhaquulkii iyo qaduucii habeenoodan soo maraynay marka halkaas managu leeinkanaga leeikamawarhana marina xitaa hadduu hadal bilaabo lama lama dhegaysanayo baynamaa mid miskiin ahoo asaga intuu haysta marka boqol jeer loo qaybiya iyo kun jeer loo qaybiya qayb haysto dadka shaaha u shuba warkiisa waa loo riyaaqiyo waa la bal soo koob maxaad haysaa laleey isagana war naga leexii kan meesha muxuu ahay nagu dil oonke waa laga leexanay yustaqna canhu yudamami markuu adduun saan ku yahayna aakhirana waa halis ayadna sooma marka mas'alada ayada ah weeyaan ikhwaani fillah waa arrin runtii ma ahan khasla iyo sifa dadka ahlu iimaanka ah ay leeyihiin ma ahaanin weyaan nacam fasallatahu calaa halakati bilxaq mararka qaar sooma yaabtid oo adilaftaisma waraysatid nin baa lagu leeya wuxuu leeya intaasoo baabuur intaasoo guri intaasoo dhaqaala intaasoo malaayiin intaasoo fulaan intaasoo fulaan intaasoo fulaan weligiis dugsi xataa weligiis muusan dhisin masjid muusan weligiis nin ilma adeer ama walaalo ay intuu soo qabta mxuu ahaa eh, dukaan yar muusan furin soo ma garan mid aroosara weligiis mxuu muusan kaalmaynin ninka isaga ah, mararka qaar markaad kugu soo dhaca maskaxdaada maxaa ku dhaca waa nin adduunku nin ku naaran wa nin adduun naaran wa isaga nindhahu saa u taagaya weliba dee baadiyaha kuu jira ugu darno kuwa magaalada waxaa laga ibro baaburu fuulo ood guri caadiba saxda mogta kuwa baadiyaha qaara ah kabalaana kun neefo geelo daba socdaa waa kabala'aan waa dharla'aan ya marka masale mashkilada waa ya hadi hadi alxaqiiqa la saas waa kaba iyo shaarta hore ma laha nacam markaas wuxuu dadka markuu arkay magaalada joogii tuulooyinka markaasaa ceyriya maracad wali ceyriya maracad waa ceyr maracad isagana waa kabala'aan xoolahaas muxuu ahaa geelaas waxa u haystaa kamana kama xirnay xadiidka an boqol iyo laba iyo toddobaatanaad an cumar radi alahu tacala canhuma can nabi nabig waxaa laga wari wuxuu ka wari sal l slm nabigeena qaala wuxuu yidhi nabigeenna laa xasada xasad ma jira ilaa fitnatayn laba un muxuu ahay khasladood iyo laba shay mooyane ataahu allahu ilaahay uusiy alqur'aan qur-aankaad ilahaysi subxana wa tacaala fa huwa isaga yaquumu bihi wuu ku istaagayaa oo qiyaamuleyl buu ku istaagayaa aanaa alleyl habeenka saacadihiisa iyo wa aanaa annahaar iyo maalin saacadeed ayuu ku istaagaya qur-aanka ood akhrinaya ood ku tukanaya ood ku camal falaya warajulu nin oo ataahu llahu alla usii maalan maal ilahay baasi subxana wa tacala fahuwa isagana yunfiquhu uu bixinayaa anaa alleyl saacadaha habeenka iyo wa anaa anahaar maalin saacadaheeda ayuu saa u bixinaya saasuu labadaas ninba un mxuu aha wanaagsan in la yidha ilahay anigan maad isaa yeeshid qur-aanka ninkan aad siisay ood ilaahay haddana aad waafajisa inuu qur-aanka ku camal falo qur-aan keligiisu qur-aanka oo laa yajaawizu xanaajirahum qur oo codka un raadi qur-aanka mxuu ahaa qaari hal uu yihahda waa taqaana awalu man sacaru bihim naar yowma alqiyaama waa qofka qaariga ah ma ahanta laga hadla oo qofka in la janto la rabo qofka qaariga ah qur uu ka muuqdo qaari qur uu ka muuqanin waa qaari haddii uu xanaaqana qur-aanka xaggu turaya waa qaari sigaaru cabaya waa qaari waa musbil sarwaalka iyo khamiiska iyo macuusta ay ulku jiidayaan waa qaari sunna nabi kama muuqato calayhi salaatu wasalaam waa qaari xaaraantuu cunaya waa qaari dadku istutusaya taas ayada kuma jirto baabkaas laakiin waa qaari qur wuxuu faraa inuu la imaado ku filan qofka isaga haddii aad aragto markaad inaad ilaahayow daa'iman abadan kanoo kale maad iga yeeshid aad tidhahdo ood ilaahay barid dhib waana wax aad u fiican maxaa yeelay qofkan wuxuu xambaarsan yahay kalaam allah caza wajal qur-aankii allah uu soo dejiyey wainahu latanziilu rabbi alcaalamiin nazla bihi ruuxu lamiin calaa qalbika litakuuna min almundiriin qur inta ugu jira ikhwaani fillah oo inta ugu jira kujiritaan bas ma ahan maca dalika yacmal bihi oo markuu akhrina waxaa weyan kaannahu inaad ilahay hadla subxana wa tacaala ilahay wuu hadli waa kalaamka allah saasuu muxuu dareensan yahay markuu alxamdu lilaahi yidhaahdo ilahay baa alxamdu rabicaalamiin ilaah baa yidhi oo hortaagan saasoo kale ninkaas marka waa adduunka wax la heli karo ma ahan xaqiiqatan marka inaad tirado rabbiyo kaasoo kale ma iga yeeshid oo wax ahay la ogolyahy tan labaad oona wanaagsan tan labaadna waa qof maal ilahi uusii subxana watacala maalkii ku harraqay halkaas masaajidkan dhis inta qabo aqribada mwaxaa weyaan fuqaradii aytaamtii waxaa weyaan mucwasiintii dhalinyaradii mxuu ah buurku baahnaydoo zinada iyo balada mxu inay ku dhacaan khatarta ahayd wixiioo mxuu saas u kala qofka markaad aragto maxaa ku geli inta aad haysta kunjibaarkeed yaa ku sii ya aansaan gale horaanna waa tii aan soo marnay afarta oo muxuu aha uu ka mid ahaa ninkii maalka iyo cilmiga ilahay iskugu daray subxana wa tacala kadibna ya ninkii xataa niyadiisa qabay inuu asna sidii oo kale ad u hela marka aqala shay bal niyadii aan la imaadno weeyaan muttafaqun calayh alaana asaacaat waa saacadihi weeyaan xadiidka aad وcan abi hurayrata radi allahu tacala canhu ana fuqaraءa almuhaajiriin muhaajiriintu fuqaradoodii ataw waxay u yimaadeen rasulan rasulka ale u yimaadeen sala allah alيh ali wslam faqaaluu waxay yidhahdeen dahaba waxaa la tagay ahlu اduhuur dadka maalka aadka u badan lahaa waxay la tageen bidarajaati اlculaa darajooyin sarsaray la tageen iyo wanaciimi nicma ay la tageen almuqiimi ee daa'im ay la tageen faqaala wuxuu yidhi nabigeena sal اllahu alيh faqaalu waxay yidhahdeen yusalluuna way tukadaan horta kamaa nusalli saan u tukadna khushuuceedii safka hora wanaagii way tukadaan kamaa nusalli saan u tukadna wayasuumuuna way soomaan kamaa nasuumu sidaan u soonna wayatasaddaquuna way sadaqaystaan walaa natasadaqu annaga ma sadaqaysano waxaan sadaqaysana gacanku ma hayno waa ragga aad ogeydan ka sheekaynayn oo mujtaabi nimaa muxuuha xirnaa goobustayaasha xirnaa ood ogeydeen oo ragga suuxay waa raggii ayaga ha ma waa yactiquun bifatxi ilyaai wa kasri ta yactiquun way xuraynayaan walaa nactiqu annagana ma xurayno wayaan faqaala rasul rasulka al wuxuu yidhi sal allahu aleh wasalam afalaa ucallimkum ma idin baraa shayan shay ma idin baraa oo tudrikuuna bihi aad ku haleeshaan man akhyaartii sabaqakum idinka hormaray oo wanaaggaas idinkaga hormaray akhyaarta ayada ah waxay idinkaga hormareen midanbar ah manduulkii sabaqakum idinka hormaray oo watasbiquuna bihi aad ka hormartaan man bacdakum dadka idinka dambeeyana alaa ucallimukum idin bara maa tudrikuuna hayan shay midin bara oo tudrikuuna aad ku haleeshaan aad kaga daba tagtaan bihi isaga man akhyaartii sabaqakum idinka hormaray aad kaga daba tagtaan ood meeshii ayaga ay joogaan aad ku tagtaan oo watasbiquuna bihi aad mxu kaga hormartaan man bacdakum dadka idinka dambeeyan aad kaga hormartaan walaa yakuunu uusan ahaanin axadun qofna afdala mid ka fadli badan minkum xaggiinna ama adinka idinka fadli badan ilaa man khiyaar mooyane ama qof mooyane sanac sameeyey mila maa sanactum waxaad samayseen oo kale mooyane qof idinka fadli badan la arkaynin qaaluu waxay yidheen balaa yaa rasuula bala nabi allow noo sheeg inaad noo sheegin iska day noo sheeg oo noo sheeg oo noo sheeg yaa rasuulallahyo qaala wuxuu yidhi tusabbixuun subxaan lah baad leedihiin wataxmiduun alxamdulilah baad leedihiin watukabbiruun allahu akbar baad dubura kulli salaatin salaad arka gadaasheed iid iyo mxuu aha markii laga baxa alaaan waalaaiin soddon iyo saddex jeer maratan oo jeer ayaad leedihiin alaaan waalaaiin soddon iyo mar ayaad mxuu leedihiin subxaan allah soddon iyo saddex alxamdulilah soddonisade jeer allahu akbar soddonisaddex jeer amaba subxaan allah alxamdu allahu akbar oo mxuu aha soddonisaddex jeer aad leedihiin riwaayaad kalwati ay caddeeyeen oo lagu khatima laa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika lah lahu lmulku walahu alxamdu wahuwa cala kulli shayin qadiir miya boqolaysaa ku noqoto waynsagaashan sagaalkii way noqdeen marka uaaiiinmuhaajiriintafuqaradoodii inta badan fuqarada muhaajiriin u badnaa ila ansaar wadankoodii ay joogaan haba ku dhibaysanaadeen laakiin wadankoodii ay joogaan qofka qaxootiga ah iyo qofka wadankiisii jooga xataa isku nooc maaha nacam fuqaraau lmuhaajiriin muhaajiriinta fuqaradoodii ilaa rasulilah bay u laabteen faqaaluu waxay yidhahdeen samica waxaa maqlay ikhwaanunaa walaalahanaga ayaa waxay maqleen samica waxaa maqlay ikhwaanana walaalahanaga ahlulamwaali maalka u saaxiibka ahaa u ahalka ahaa bimaa facalnaa waxaan samaynay maqleen fa facaluu milahu intii aan samaynin lamid ayay sameeyeen fafacalu waxay sameen milahu camalka wanaagsanaa ood nafartay intii ayagana sameeyeen faqaala rasul wuxuu yidhi sal allahu aleh wasalam dalika kaasaytu fadlullah waa fadliga allah subxaana watacala yuutiihi alla wuxuu siiya man akhyaar iyo duul ayuu siiya yashaa uu doono ayuu siiya muttafaqun caleyh hada lafdu riwaayati muslim adduuuru alamwaalu lkaiira wallahu aclam duuurtu waa maalka aadka u tira badan ilahay baana ogsoon xaqiiqada baabu dikri lmowt mowtka oo la xuso oo la xasuusnaado ayuu u baab yahay iyo wa qisari اlmali yadadiilada oo qofka soo gaabiyo ayuu baabkan u baab yahay weyaan qofka inuu daa'iman wa abadan mowdka subaxdii u xasuusnaado galabtii u xasuusnaado markuu saaxana u xasuusnaado ilan mowdkii suqraaga marka ayadaa sanka usoo saaran alxamdu lilah allahum bika wadactu jambii wabika arfacu fain amsakta nafsii faqfir laha wain asaltaha waaba marka waa la qabtayba marka la qabtay kadib wahuwa aladii yatawafaakum bileyl waa kadibna wayursil ra waa kadibna tii marka ilaahay u raba ayaa waxa uu sii deeyaa fayumsiku alatii qadaa calayhi almowt wayursil ukhra tii ilaahay marka mowdka weynahay lagu xukumay meeshiaa lagu reebi tii kalna wuu soo daynaya alxamdu lilah aladii axyaanii ma amaatanii wa ilayhi nushuur marka daa'iman wa abadan qofki inuu mowdka xasuusnaado oo dikrigaas mowdka wax badan buu kaa celinaya qofka haddii aad almowtu ida kaana almowtu amaamak beentii marka inaad sheegtaa damacda mowdkiia warbenaad sheegaysaa mowdkiina waa khiyaana damacday mowdkiia xasuusanaysaa inaad wax xun eegta ayaa damacday war mowdkii ilan markaad dhimata kadib toobakeen ma jiro waana laisweydiinaa uma latus'alun marka mowdkaas in daa'iman wa abadan la xasuusnaado ayuu baabkan u baab yahay iyo waajibnimadiisa iyo fadliga leeyahay iyo qofka yadadiilada inuu soo gaabsado idaa asbaxta fala tantadir almasaa waidaa amsayta fala tantadir alsabaax qofka inuu saasku camal falo oo waxaa weeyaan camalkii caadiga inuu u qabto laakiin yadadilyadiisa uusan aad u sii badanin oo xataa waana noo imaan doontaa in xataa wasiyada in la kulli waa noo imaan doontaa insha allahu tabarak watacaala qaala allahu tacaala rabbigan wuxuu yidhi kullu nafsin naf la arka daa'iqat lmowti mowt way dhidhiman doontaa mid dhimisa weeya naf kastan wainamaa uni tuwafawna waa la oofin doonaa ujuurakum ajriyaalkiinna iyo wixi aad kasbateen yowma alqiyaamati maalinta qiyaama waa lidiin oofin doonaa faman qofkii zuxzixa laga fogeey oo laga dheerayo can innaari naarta laga dheerayo oo wa udkhila la geliya aljannata jannada la geliya faqad faaz waa liibaanay liibaan run ahoo dhabaad liibaanay wama alxayaatu dunya adduunyada noolashadana ma ahanin ilaa mataacu lquruur keeda ama kidi kidin nolosheed mooyaan mataac alquruur waa raaxa laisku kadiib cawsgeeriyaaday dhihi jireen culimada cawsgeeriyaadka muxuu yahay webiga iyo meelaha biyaha balliyada iyo meelaha biyaha la fadhiyaan wararka iyo meelahaas biyaha la fadhiyaan geed waxaa ka baxa marka haaliban webigaa loo isticmaalaa marka siiqaasoo ka baxa halkaasoo ka bixi waa cagaar marka xoolaha meelihii kale markay ka soo dhammaadaan muxuu ahaa cagaarkii halkaasay marka ay cagaarkaasi soo aadaan marka cagaarkaas ay ku soo hoobtaan kadibna markii waxa ku soo boodo xaaskii marka culimada waxay yidhahdeen cawsgeeriyaad waa adduunka cawsgeeriyaad intaadun muxuu ahaa cawskaasun aad ku sii socoto oo saad leedahay ayaa waxaa weeyaan malkumoodka uu ixaaskii uu ku dafaya wama alxayaatu اddunya ila mataacu اlghuruur waa muxuu ahay raaxa laisku kediya weeyaan wa qaala tacala rabbigan wuxuu yidhi wamaa tadri ma ogsoona nafsun naf ma ogsoona maada tagsibu waxay shaqaynaysa hadan berri ma ogsoona weeyaan wamaa tadri ma ogsoona nafsun nafna ma ogsoona biayi ardin arlateeba tamuuta ay ku dhimanaysa ma ogsoona weyaan berri waxaad qabanaysa ilaah baa ogsoon adi ma ogsoonid arladaad ku geeriyonaysana ma ogsoonid weyaan nacam wa qaala tacaala maxaa idin qoran saas ma ayad wa qaala tacala alle wuxuu yidhi faidaa jaa hadduu yimaado ajaluhum ajashooda laa yastahiruuna dib lama marya saacatan saacad dib looma dhiga walaa yastaqdimuuna mana la hormarya weyaan marba haddii ajasha ay imaado haba ka yaabin yajtamic alaiba almuxibuun aqribadii waxaalisu maalkii wax walba keen marba haddii ajasha ay timaado lidalik sayid cali radi allahu tacala canhu arda nin geesiu ahay aad u geesinimo badan waad garanaysaan arrintii uu ka sameeyey awat badr mubaarasadii raggii markii la lasoo baxa layidhi waad garanaysaan xamza caliy iyo abu cubayda markuu nabiga ala sla slam saddexdin ay fag soo dheheen soo boodeen cali waad garanaysaan inta macaarif u istaagay kadibna cali waxaa lagu yidhi isagoo mowdkii laga sheekaynaa iyo markaasuu yidhi aniga maxaad igu cabsigelinaysaan maalin on laba un adduunka dhan waa laba maalmood maalin lii qadaray inaan noolaado oon adduunkan ku dhex noolaado maalinta ayada maxaad iga cabsigelinaysaan wax kastoo la sameeya haba ka yaabin in aan dhinto ama dhib isoo gaaro ilaa liima qadarin iyo maalin lii qadaray oo inaan geeriyoodo ficla maalin imaanaysa weyaan wax kastoo la sameeyana arrin muxuu ahaa qof wax iga tari karo ma jira marka falima alkhawf in marka aan baqbaqo oo muxuu ah nin raggaho waxaa weeyaan iga hor yimid aan ka leexleexdo xaggay ka imaanaysa oo jiray eh, hadal macnahaas lah ayuu lahaan jiray radia allahu anhu ardaa wa qaala tacaala allah wuxuu yidhi yaa ayuha aladiina dulkii aamanuu nabi rumeeyow laa tullikum yaa idinka mashquulin amwaalukum maalyaalkiinna walaa wlaadukum ilmihiinna iyo awlaadiinna can dikri illaah dikriga alle idinka mashquulinin weeyaan waman qofkii yafcal fala daalika arrinka isaga oy naf muxuu ahay maalkiisa iyo awlaadiis ka mashquuliyaan dikriga alle fa ulaa'ika kuwa ayaga hum iyaga umba alkhaasiruuna kuwa khasaara ah weeyaan maalkiisa iyo awlaaddiisa qofkaas waa khasaare weyaan rabbigeena waa tiu ilahi subxaana watacaala markuu ammaanaya akhyaartii rijaalun laa tulhiihim tijaaratun walaa baycun can dikri illahi waiqaami اsala saas weyaan waanfiquu bixiya mima razaqnaakum waxaan idinku irsaaqnay min bacdi ma razaqnaakum min qabli an yatiya intaynan imaanin ka hor axadakum midkiin almowtu mowt intuusan u imaanin ka hore weyaan oo fayaquula kadibna uu yidhaahda rabbi rabbiyow lowlaa ahartanii halla ahartanii maa dib ii dhigtid ilaa ajalin mudda qariibin ee dhow fa asadaqa aan sadaqaysta wa akun aan ahaada min asaalixiina kuwa sugnaan ka mid ahaada rabbiyow dib maad ii dhigtid in yar aan sadaqa badan la imaado oon saalixiinta ku biira oon wanaag la imaado oon soon la imaado oon zaka la imaado oon walan yuahir allahu ilaahay dib uma dhiga nafsan naf idaa wallahu alla weyne khabiiru mid ogsoonaan badan weyaan bima shay tacmaluun aad falaysaan lidalika qofka alitticaad bilamwaad dadka geeriyood in lagu waana qaato waa shay muhiim qofka sakaraatulmowt qof hadduu waana rabo isbitaalada tag oo muminka culimmada waxay aad ugu dardaarmi jireen khiyaarta saalixiinta ahaa markuu jooga bil ama laba bilood ama markuu muddo jooga inuu isbitaalada tago weliba isbitaalada waweyn kenyaata iyo waxaa weyaan akhahaan iyo meelahan mxuu ahaa weynoo dadka la seexiyo istaalada inuu tagay dadka kuwaanan jirin qof indhihii ay ka soo dhaceen qof labada lugood go'on qof taaha iyo cabaadka yara waxaa weya istaalkale aan la jiifi karin qof dhaqaaq aan lahaynoo mxuu aha ku neefsana oksijiin qof waxaa weeyaan kansar u kala jaray qof yacnii waxaad arkaysaa xaalad xaalad ahayn kadibna qofka markuu arrintaas arko jacaylka adduunka ka yaraanaya raggan waxay samayn karin noo badanoo maanta asaga u u muuqata salaad badan soom badan dikri badan qur-aan akhrin badan sadaqo badan silaturaxmi qaraabo xariirin badan wanaag badana u muuqda kuwaanna ma samayn karaan markaasuu leeyahay warisgaar lidaalika marka qofka markii aad waxyaabahaas arko waxay ku xambaaraysaa inuu booska isdhiga war kuwaan maanta haddii la yidhaahdo waxbaan lidin cilnaa nolosha laydinku soo cilnaa ama waxaa weeyaan maxay samayn lahaayeen intaas ada samayn marka waxyaabaha qofka baraarujiyo ay ka tahay qur-aanka iyo mowdka ay ka mid tahay weyaan nacam wa qaala tacaala alla wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala xataa idaa jaa'a markuu yimaado axadakum midkiin almowtu geeri qaala u yidhaahdo rabbi rabbiyow irjicuunii celiya hal ilaabo weyaan lacallii waxaan mudanahay acmalu inaan falo saalixan camal wanaagsan fii ma taraktu wixii aan tagay kala iska daaliya baabkaas baab furan maahan innaha iyada kalimatun waa kelimad huwa qaa'iluha iska yidhi qofku iska dhahay weeyaan wa min waraa'ihim gadaashooda waxaa ahaaday barzakhun derbi iyo xaajis oo adduunku inuu ku noqdo ka ilaalina oo ka cilna waa qabrigii barzakhun ayaa jira ilaa yowmi yubcaثuun ilaa maalinta bacdiga laga gaaro weyaan noqosho ma jirto saas ayuu lidalika kala inaha kalimatun huwa qaa'iluha waxay isku macnada u yihiin walow rudduu lacaaduu limaanuhu canhu wainahum lakaadibuun dadka maalinta qiyama marka gaara ay calcalayaan marka naarta khaasatan la geliya ciyaadan bilah waxay leeyihiin rabbi omaad noo celisid rabbanaa ahrijnaa mina fain cudnaa fainaa aalimuun rabbiyow naga bixi naartan haddii u laabanaa aalimiin baan nahay qaala hsa'uu fiiha walaa tukalimuun aayad kale maxay ahayd walow rudduu haddii la celin lahaa oo adduunka loo celin lahaa lacaaduu limaanuhu canhu shirkigii iyo bidcadii iyo dunuubtii iyo macaasidii iyo dulmigii iyo taacala'aantii halkii ay ka miisi lahaayeen wa inahum lakaadibuuna beeraalayaalwa saasuu rabbiga le subxana watacaala tanna waa la mid kala kalima huwa qaa'iluha kelimu iska yiri weeyaan haddii xataa la celin nafsa shay meeshuu booska muu mari lahaa arkin dad mujrimiinoo tuuga ah la qabani isagoo waxaalaynaa la qabani kadibna xabsiyaa la dhigi shan sana toban sana lagu xukumi intuu xabsigaa ku jiro ka warrama ninka asaga tugtamaya war iga war marun iga saara wallaahi haddii aan ku noqdo kan kale weeyaan waxaa la mid ma ilmaha mataqaanaa qasan oo caasiyaalka aho muxuu waalidka iyo rabbi subxana wa tacala wixii ay rabaan aan samaynaynin waa la garaaci ama canuga xataa macallinka macallinka cashirka soo diyaariyuu leeyahay kadibna macallimiintu waa taqaanaa dee bahashiiy weynada la furaya mr blu waa bahashi cusbayd ayada hala tuuro jazakum alla khayran ilmihii qur-aanka inac marka mustablugaas marka canigu lala fuula wallaahi macalino kuma noqonay wallaahi waan soo diyaarina waa berri marka hadda markii meesha uu ka baxana kubaddii iyo ciyaartii halka miisana sooma marka baabkaas waa baab khatar weyaan biniaadankaas sidiisaba saas ka samaysan lidaalika qofka inuu intaan meeshaa la gaarin booskaas aan noqoshada intaan la gaarin qofka inuu muxuu ahaa diyaargarow bilaabo arrinaan laga maarmaynan weyaan ilahin waxaan ka baryana subxana wataala inuu waafajiyo inaan diyaargarowno faida nufiq haddii la afuufo fi suuri bunka haddii la afuufo qiyaamo falaa anhaaba isu nasab sheegasho yowma baynahum dhexdooda ma ahanin yowmaidin maalinta ayada ah walaa yatasaa'aluuna waxbana isma weydiiyaan weyaan su'aal ma taallo nasab sheegasho ma jirta yowma yafiru lmaru min akhiih wa ummihi wa abiih haddii ad aabbaha way ka carartay iyo xaaskaagaad ka carartay yaad kaloo nasabkiis weydiinaysa yaa iskutolahayn ma soconays weyaan tasaa'ulkaas waa kala duwanta nafkiga waqtigiisa maahan waxaa laga yaabaa markii mxua jannada la galaa iyo meelahaas inay tahy ama jannada gudaheed ay taha laga yaaba xaalaad kale waa lakiin marka halkaas nafkiga markuu dhacaa yowma yafiru lmaru min akhiihi waa su'aal matala xablisma weydiinay faman taqlat qofka culsaata mawaasiinuhu miisaankiisa fa ula'ika kuwa iyaga humul muflixuuna kuwa liibaanay weeyaan waman khafat qofka ee fududaato mawaasiinuhu miisaankiisa miisaanyaalkiisa waa jamcu miisaan fa ula'ika kuwa iyaga alladiina kuwa weeyaan khasiruu anfusahum hadda mxuaha faman uqlat mawaasiinuhu jamac isaga ah, miisaanka ma hal miisaana mise mawaasiin badan weyaan waa hal miisaan laakiin wax jamaca waxaa weeyaan acmaashi ayaa kan waa noocaas kan waa salaad kan waa soon kan waa zaka kan waa haakada dhanka kalena waa saasoo iyadna haakada mawaasiinta jamacaas dhankaas inay tahay u badan tahay weyaan waalcilmu cind allahi caza wajal faman qofkii aqulat ay culsada mawaasiinu miisaanyaalkiisa ama waxyaaba la miisaama ay culsaadaan fa ulaaika kuwaas hum lmuflixuun aman khafat mawaasiinu fa ulaaika kuwa ayaga aladiina kuwa khasiruu khasaariyeen anfusahum nafyaalkooda khasaariyeen fii jahannama jahannama ayay khaaliduuna ku waarayaan talfaxu leefayso oo diiranaysa wujuuhahum wajiyaalkooda waxaa diiranaysa annaaru naar baa mxuu diiran doonta wahum walxaal hum ayagana fiiha naarta dhexdeeda kaalixuuna ay ilka caddaynayaan bishimihii iyo furuurihii dhan waxaa la tagaa naarta markaas ilkihii qeexan ayaa bannaanka saas u doona walciyaada billaah alam takun yuqaal lahum waxaa alam takun miyaynan ahayn aayaatii aayaadkayga tutla mid lagu dul ahriya calaykum dushiinna oo fa kuntum soo maadan ahayn biha iyada tukadibuuna kuu beeniye ilaa qowlihi tacala alla qowlkiis laga gaara am labitum ayagaa la weydiin doonaa kam inteebaa labitum aad ku nagaateen fil ardi adada cadada siniina sanadyaal tiradood miiqa sannood adduunka aad ku noolaydeen nacam arrada joogteen ood xagga jirteen wayaan qaaluu waxay leeyihiin labinaa waxaan nagaanay yowman hal maalin aw bacda yowmin ama maalin barkeed ayaan nagaana weyaan fasal weydii alcaadiina kuwa tirtirinaya oo tirada maxaa gacanta ku hay malaa'igtii howlahaas ka warqaba weydii weyaan qaala wuxuu yidhi rabbi in labitum ma aadan nagaan ilaa qaliilan in yar mooyane low annakum adinka kuntum haddii aad tihiin taclamuuna kuwa ogsoon oo adduunkaas waxay sidiisaba oo wax aad u yar wax aad u yaroo kooban weyaan afa xasibtum miyaad u malayseen marka annamaa uni khalaqnaakum inaan idin abuurnay cabahan ciyaaryaar inaan idinno abuurnay miyaad muxay u malayseen wa annakum adinkana ilayna annaga xagga xaggeenna oo rabbi xaggiis laa tarjicuuna aadan u soo wlaayaatu fi lbaabi kaiirat macluuma aayad kalejirtmiya waqaala tacala alla wuxuu yidhi alam yani alam yaxin miyayna gaarin liladiina kuwii aamanuu alle inabi rumeeyey miyaanan la gaarin an takhshaca quluubuhum quluubtooda wakhti ay khushuucaysay lidikri illaahi dikriga la khushuucaysay miyaanan la gaarin wamaa ay u khushuucaysa nazla uu rabbi soo dejiyay min alxaqi xaq walaa yakuunu aynan ahanaynin kaladiina kuwii uutuu la siiye alkitaaba kitaab la siiyey min qabl horaan faaala uu dheeraaday calayhim iyagu ku dheeraaday alamadu zamankii uu ku dheeraaday faqasad kadibna ay qallashay quluubuhum qulubtooda ay qallashay wa kaiirun in badan oo minhum ayaa ka mid ah faasiquuna kuwa taacada alla ka baxay weeyaan walaayaatu aayada fi lbaabi kaiiratun waa tira badan wa macluumatun aadna wacan ibni cumar radi allahu tacala canhuma qala wuxu yih abdullahi bni cumar ahada rasuulula rasuulka alle wuxuu qabtay sala allahu calayhi waaalih wasalem bimankibii garabkaygu iqabtay oo faqaala wuxuu yidhi kun waxaad ahataa cabdilaahi cabdilaahiyow fi dunya adduunyada waxaad ku dhex ahataa kaannaka hariiban adoo martay oo kale aw caabiru sabiilin kaannaka hariibun adoo muxuu ahay masaafir oo kale ama marti oo kale cafwan aw caabiru sabiilin qof musaafir kale kaana ibnu cumar wuxuu ahaa radi allahu tacala canhu arda cabdulahi bn cumar wuxuu ahaa yaquulu mid yidhaahdo idaa amsayta haddii aad galabaysato falaa tantadiri sabaax inaad subax gaaraysaa suginan weeyaan ha koranin wa idaa asbaxta haddii aad waabariysatana falaa tantadir ilmasaa galab ha suganin weeyaan wakhud qaada min sixatika caafimaadkaada ka qaada oo muxuua ka sahay qaada oo camal fiican la imow limaradika xanuunkaada u qaada weeyaan wa min xayaatika noloshaadana limowtika geeradaada ugu qaada ugu sahay qaada rawahu lbukhaariy xadiidkan cabdullahi bn cumar ibn khataab radi allahu tacala anhu arda garabka ayuu qabtay waxay ka mid tahay asaaliib altarbiya aw alasaaliib altarbawiya marka qofka la tarbiyayna weliba hadduu qof daayar yahay in muxuu ahaa garabka iyo loo qabto ama gacanta saad loo qabto amaba muxuu ahaa waxyaabahaas asaaliib tarbiyada ay ka mid tahay weyaan culimmada waxay leeyihin kullamaa qofka jirkiisa ay isku dhawaadaan kulamaa taqabulka iyo aqbalitaanka qofka wax ka aqbalo ay badata tusaal ahaan qofba xagga fadhiya hebel wax fulanan kaa rabaa ka waran iyo haddii intaad usoo dhawaata aad muxuu ahaa aad isku soo dhawaataan dhawaashadaas wax badan bay marka ay dhawaynaysa ay leeyihiin culimmada cilmunafsiga marka garabku saa u qabtay markaasaa wuxuu yidhi cabdulaahiow adduunkan waxaad ku dhex qof martiyoo kale hariibka martiya qofa waddankan aan waxba ka aqoonin ama qof jid hayaba ooba mxua ah socda lidalika cabdullahi bin cumar wuxuu jir radi allahu anhu arda haddii aad galab gaarto inaad subax aad mxuu ahayd gaaraysa ku xisaabtamin oo macnaheeda maxay tahay galabtaas ilaa subaxda laga gaara wixii aad ku janno geli lahayd oo naar kaga badbaadi lahayd ood u shallayn lahayd la imow ha ku xisaabtamin berri ayaan hawshaan qaban doonaa maya oo aroorta waaga iyo barya hadda galabaan joognaa sooma waana habeenaan galnay inaan subaxdii gaarin inaan lagu xisaabtamin wa kadalika wuxuu kaloo dhihi jiray haddii aad waabariisto rabbi subxana watacaala asbaxna waasbaxan bikulilah walxamdulilah aad tidhahdano inaad galab qoraxay ku dhacaysa ha ku xisaabtamin oo wax alle wixii aad galab dibdhigayd hadda horumarsa saas ayuu dhihi jiray radia allahu tacala canhu arda kadibna hadda caafimaad baad qabtaa caafimaadkan siima daa'im ahaanay cudur baa ka dambeeya marka akawntgaada buuxsa kadalika hadda maanta waad nooshahay waad dhimanaysaa intaadan dhimanin ka hore ahluqubuur dadka shalay noolaa oo ramadaanka hore noolaa ilaahay subxana wa tacala naxariista darajaadkoodana kor u qaadee maanta waxay tamaninaan inay hal ragca tukadaan mana heli karaan inay hal mar alxamdu lilah oo loo qoro ay tamaninaan ma dhihi karaan inay hal mar nabigeena ku salliyaan sala allahu aleh waali wasalam oo allahuma salli calaa muxamedin wacala aali muxamed ay yidhahdaan ayay tamaninaan mana awoodi karaan wahud min xayaatika wa min xayaatika limowtik saas ayuu le radi allahu tacala canhu waxa lagu yri cbdullahi ana rasul rasulka al sal allah aleh waslm qaal nabigan wuxuu yidhi maa xaqu mri'in qof xaqiis ma ahanin muslimin ee muslima lahu uu u sugnaaday shayun shay oo yuusaa la dardaarmo fiihi asaga dhexdiisa la dardaarmo qof lama jiro oo yabiitu uu baryaa leylatayn laba habeen ilaa hadduu ujra miya wasiyatuhu dardaarankiisana maktuubatun mid qoran ha ahaato wayaan cindahu agtiisa ha ahaato muttafaqu calayhi hada lafd lbukhaariy wa fii riwaayati limuslim yabiitu uu baryaa alaaa layaalin saddex habeen qaala ibnu cumar wuxuu yidhi maa marat iima soo marin calaya dushayda leylatun habeen mud samictu goortii aan laga bilaaba rasuula rasuulka aan ka maqlay sal l slm qaala inuu yidhi dalika arrinkaaaga ilaa haddii ay soo marta miya wa cindii agtayd waxaa ahaatay oo ay agbariday wasiyatii dardaarankayga nabigeena sal allahu aleh ali wasalam wuxuu caddaynayaa xadiidkan qofka mu'minka ah xuquuq badan baa oo sharikaadka iyo mushaarakada ay aad u tiro badatay oo qof keligii waxlah buu yaraaday in marka mxuu ahay saaxiibnimo iyo gadalan ka hagaajin doona ay baabkaas qofka uusan ku baryin oo habeenkii markuu saaxana wax alla wix xaqahu lagu leeyahay inuu qoro wax alla wax xaqu dad uu kuleeyahay inuu qoro wuxuu dardaarmaana uu qoro kadibna wasiyadii uu saa u diyaarsado xaqa asaga ayaa nabigeena sala allahu aleh ali amarku bixiyey cabdulahi bin cumarna arrinteeda waa sii xoojiyey oo arrintaas wuu ku camal feera radi allahu tacala canhu arda hadalkiisa horena waad ujeedeen camalkiisana waad aragtaan haddana waxaa laga helaa websaydyada amaba gobolka haddii aad gashaan alwasiya sharciya wasiyada sharciga ah sida loo dardaarmo iyo muqadimaadkeeda iyadoo diyaar ah oo uun foom in la buuxiyo bas u baahan ayaa laga helaa internetka alwasiya sharciya aad ku qoraysaa fag waa kuu soo boodi kadibna waad mxuu ahaa waad garaysanaysaa ama waad eh, dabcinaysaa waad la soo baxaysaa kadibna waad qoraysaa ayadoo carabiya ku jirta ayadoo ingiriisna ku jirtaa ayadoo soomaaliya in la helan waa laga yaabaa ama luuqado kale marka wasiyo sharciga ah noocaas weeyaan qofku uu marqaatigeliyo lidalika salafka waxay ahaan jireen si ay dahabka iyo fidada iyo xoolahooda qiimahan ay u ilaalin jirin waxay u ilaalin jireen mxuah wasiyadooda oo meelaha waxyaaba khatarta la geliya intay mxuah wasiyadooda qoraan ay gelin jireen haddii waxay ku soo biiraana ama waraardi ay bedeli jireen ama gadaalay ka raacin jireen raximahum allah raxmatan waasica marka wasiyadaas ayada ayadna qofka inuu mxuu ahaa u diyaargarooba oo dikriga mowdka ay arrintaas ay caddayn u tahay weyaan iyo qofka inuu gaabiyo diilada iyo adduunkan kusii noolashadiisa xadiidka an boqol iyo wan anas radi allahu tacala canhu ardaah khadimi rasuuli lah sal slam qaala anas wuxuu yidhi haa nabiyu nabigu wuxuu xariiqay khuuuan xariiqiya dhulku ku xariiqay nabiga alai sl slam fa qaala wuxuu yidhi hada alinsaan ma saasaa idin qoran haada kanayto xariiqan alinsaanu waa insaan wa haada ajaluhu xariiqan kalena ama xariiqyadanna waa ajashiisii fa baynamaa goor huwa isaga kadalika arrinkaas uu ku sugan yahay u socda ja'a waxaa yimid alkhatu xariiqii dhawaa ayaa yimid oo waa dhintay way rawahu lbukhaari saas ma idin qor xadiidka dambe aad u caddayn doona riwaayada dambe xadiidka aad sawirkiina meeshuu ku dhegan yahay insha allah taala ad arkaysaan haddii projector uu noo yeela derbigaan saarlen lakiin waxa weyaan maadaama uu kitaabka saaran yahay waxa weyan waad arki kartaan xadiidka aad wa can mascuudin radi allahu tacala anhu qal wuxuu yidhi khaa nabiyu nabiga ayaa xariiqay sal allah aley waslam khaan xariiq murabbacan afargeesa sanduuq ahaan saas ayuu nabiga xariiqay alayh slat slam wa khaa nabigu wuxuu xariiqay khaan fi lwasati xariiq bartamaha mxuu sanduuqi mara oo saasaana nabigu u xariiqay alayh slat slam oo weliba ka dhexbaxa sida sawirka ku qoran wahaa kadibna nabigu wuxuu xariiqay khuatan xariijimo iyo xariiqyaal siqaaran yaryar ilaa hada aladii fi lwasat oo dhanka kan xariiqan bartamaha xaggii usoo jooda min jaanibihi dhinaciisa alladii kaasoo filwasati dhexda ah ayuu saas xariiqi usoo baxayaan faqaala kadib nabigu wuxuu yidhi sal allahu aleh wasalam haada kanaytu xariiqan dheer oo socda alinsaan waa bini aadamka oo weliba ka wahaada kanaytano sanduuqa afargeeska ahna ajaluhu waa ajashiisa muxiian bihi isaga weliba ku kooban oo ku wareegsan weyaan saasuu ajasha ugu wareegsan tahay wahada aladii huwa khaarijun midkan ka dhexbaxsanoo sanduuqa kasii dhexbaxsanna halkan isagana ka baxsan yahayba mxuu halkaasa usii muuqata malakumoodkiina waxaa weyaan halkaas ayuu ugu jiraan mxuu dhufays ugu jiraan weyaan kow wahaadihi tanaytan alkhuad ee xariiqyaha ah asiqaar ay alacraadu waa musiibooyinka iyo xanuunnada iyo murugyaha iyo dhibaatooyinka adduunka mxuuah kaga dhacaysa weyaan xariiqyadaas yaryar fain ahtaahu haada hadduu xariiqo midka midkan u gafa fain ahtaahu hadduu gafa haada xariiqan hadduu gafa nahashahu haada kan ayaa mxuu ahaa ayaa ku dhufto weyaan kan ayaa goosta ama kudhega ama ku dhufto weyaan wain ahtaahu hadduu gafa haada kan nahashahu waxaa mxuu ahaa cantuuga amaba asiiba hada kan ayaa asiiba weyaan rawahu lbuhari wahadihi suuratuhu suuradiisna waa tan weyaan waa suuradaan aragtaan idin qoran soma kan isku nooc sooma maya kan waxaa kiina idiin qoran waxaa weeyaan waa labada dhanbuu ka keenay sooma waxaan tirada badan iska daaya midkaan soo fiiriy un waa sanduuqaas tanaan raajixo weeyaan sanduuqaas ah, oo saa ah, oo malakumuudkii oo ku insaan ku wareegsana iyo bini biniaadamkii oo kandhex socda oo xariiqan dheer oo muxuu xagg ugu baxsana iyo xariiqo yaryar oo saas ah oo dhinacyaa ka imaana oo muxuu ah musiibooyinka iyo caraabtii ah xariiqa baxsan uu yahay biniaadamkii amalkiisii iyo dadiiladii meeshuu ku socday intaas samey waxaasad samayn waxaasad samayn iyo dadiiladii amalka waxaa weyaan haddii wax khayr ay tahay waa niyadii wanaagsanee la qori laakiin haddii uun iska adduunye mujarad iyo xumaan ay tahay waa min baabi owlaa iyadaba taas ayada tii toosneed ma ahan weeyaan wax kastoo qofkuu niyeysana waxaa wanaagsan inuu niyo xasana ay uga jirto weyaan xataa adduunyada caadiga weeyaan xadiidka iyo ieediyooaaaad wacan abi hurayrata radi allahu tacala anhu ardaha ana rasul rasulka al sal allah alay slm qaal nabigan wuxuu yidhi baadiruu la degdega bilacmaali acmaasha kala degdega sabcan toddoba ka hore kala degdega weeyaan intay toddoba shay imaanin ka hore acmaasha wanaagsan la degdega oo la imaada hal tantadiruuna miyaad sugaysaan ilaa faqran faqiirnimo munsiyan qofka cibaado iyo khayr hilmaamsiiyo aw qinan ama taajirnimo oo mudqiyan qofka qoojiyo qofka taajirka haaliban waxaan badanka ma lahan lidalika dadka ambiyada ajiiba haaliban maxay ahaan jireen alfuqaraa'u waalcabiid addoommaha iyo dadka fuqarada ah ay u bannaan jireen weeyaan aw maradan amaba jirre mufsidan qofka fasaadiso oo khayrkii iyo wanaaggii iyo aad la imaan lahaa muxua u tabar waayo qof xanuunsan muxuu qabani kow aw maradan mufsidan aw haraman duqnima mufanidan qofa catatab ku rido oo inuu caqligii ka tago oo mxuu isku dardarsamo ku rido qof caqligiis isku dardarsamay ama maskaxdiisa ay hallawday muxuu cibaadaysanayaa waa maya aw mawtan ama geeri mujhizan qofka dadajiso maanta nicma iska qabtay caafimaad qabtay dukatay walaan dhag qofkii daaqada laga saaray maxaad cibaadaysani qabriyaad gashay bayna alluxuud aw dajaal amaba dajaal intuusan imaanin ka hor camalka la imaada fa sharu haa'ibin mid la suukan ugu shar badan waay intadar la suga dajaal wax la suga wax ugu sharta badan waa xadii badan iyo adilo badana kuso aroor dajaal iyo baladiisa aw isaaca ama saacadda qiyaama wasaacatu saacadda qiyaama ayaa adhaa ka daran oo ka wareer badan oo amaru ka kharaar badan oo ka dhibaato badan ayuu nabigeenle sal allah aleh ali wslm rawahu tirmidiy wa qala xadiiun xasan xadiikaas marka waxaa weeyaan waa sanad ahaan maxaa idiin qoran ah, qaala xadiiun xasan laakiin maxaa idiin qoran adig xadiikaas marka sanad ahaan daciifa u yah weyaan laakiin macaan ahaan laa anhu waxaa laga wariy oo adilo badana uu marhaati anhu abi hurara waxaa laga wariy qala wuxu yidhi abu hurayra qaala rasul rasulka alle wuxu yidhi sal slm aktiruu badiya dikra haadim alladaat macaaniyaalka kii gooynaayey xusitaankiisa badiya weeyaan nacam yani almowt wuxuu la jeedaa mowtka almowta yani almowta rawahu tirmidi waqala xadiiun xasan xadiidka waa saxiix lighayrihi marka nicmadan lagu jira iyo guryaha iyo dadkii oo qiimaha badnaa oo laga yaaba baabuurta ay ku socdaan iyo wanaag ay qabaan iyo aqala shay yani xataa hadday baabuur waxba haysanin amaba nicmo badan ay ku jirin nabadda qabayo iska qabaysana iska wanaagsana dadka ayaga oo hadda inta hal mara oo muxuu aha cad inta lagu duduubay jacfaana lagu riday muxuu ahay carro lagu dhex kadibna carro dusha saaray qofka asaga soo wax macaan kama tegin haadimi ladaat wax macaanaay cabitaankii cunitaankii muxuu ahaa wax walba waa laga goy marka qofka arrinkaas imaanaysa qofka inuu xasuusta waxay ka caawinaysaa inuu diyaargaroobo wayaan xadiidka aad wacan ubay ibnu kacbin radi allahu tacala arda waxaa laga wariyay saxaabigaas jaliilka ah qaala wuxuu yidhi ubay kaana wuxuu ahaaday rasuula rasuulka al sal allahu aleh wasalam markuu taga ulu lleyli habeenka saddex meelood marka loo qaybiya hal qayb uludka habeenka markuu taga qaama nabigu istaagi jira calayhi salaat wasalaam fa qaala lana kadibna nabigu wuxuu dhihi jiray yaa ayuhannaas wardadow udkuruu xusa allaha alla weyne xusa oo ilaahay xusitaankiisa badiya jaa'at waxaa timid alraajifa raajifa ayaa timid tatbacuhaa waxaa daba socota alraadifa tii dabagelaysa ayaa daba socota weyaan raajifa turjif watartajif ayaa imaaday weyaan jaa almowtu mowt ayaa yimid bima fiihi iyo wixii kudhex sugnaa oo sakaraadka iyo ahwaashii iyo dhibaatadiisii ayaa yimid weyaan jaa almowtu bima fiihi mowt ayaa yimid iyo wii alla wixii ku sugnaa bima fiihi maca maa fiih qultu waxaan ya rasuul lahyow innii aniga haddii ay arrinta saa tahay uktir waxaan badina asalaata salliga ayaan badina calayka adigaan kugu salliyo ayaan badina cibaadadaas ayaan xooggeedaan fakam iminsa ajcalu aan ka yeelaa laka adi min salaatii ducadayda iyo salligayga miiqaan adigaan kuu khaas yeelaa nabi allow intaan ka dhiga intaan ka dhiga miiqa sac waqhti maxaa leeg oon muxuu adig kuu khaas yeelaa weeyaan qaala wuxuu yidhi nabigeena maashiita intaa doonto intaa intaa doonto la imow qultu waxaan idhi arubca afar meelood markaan loo qaybiy ducadayda adiga ayaan muxuu ahay hal kaasina hal meel weeyaan afar meelood hal meel koota qaala wuxuu yidhi maa shi'ta intaa doonta fain zidta haddii aad ziyaadayso fahuwa khayru laka fa huwa isaga ayaa khayru laka ku khayr badan ziyaadada isaga ayaa kuu khayr badan weeyaan qultu waxaan idhi fa nisfa nus baan ka dhigayaa boqolkiiba konton ducadayda waxaan ka dhigayaa salligaada saasuu nabigu ku yidhi ninkaas radia allahu tacala anhu arda qaala wuxuu yidhi maa shi'ta waxaa doonta fain zidta haddaad biirisa oo ziyaadisana fa huwa isaga ayaa khayru laba meelood mxuu ahay marka saddex meelood loo qaybiya laba meelood ayaan ka dhigayaa boqolkiiba toddobaatan iyo saasay noqonaysaa mise waxay noqoni boqolkiiba lixdan iyo nacam uluayn saddex meelood loo qaybina waa laba meelood saddex dulool laba ka mid wuxuu yidhi maashita waa sida adoonta iyo wax adoonta weyaan fain zidta haddii aad kordhiso fa huwa kordhinta ayada ayaa khayrun khayr badan laka ku khayr badan iyo ziyaadadaas wey qultu waxaan idhi laka waan yeelayaa salaatii salaadayda iyo ducadayda kullahaa ajcalu waan yeela laka adiga salaatii salaadayda iyo ducadayda iyo salligayga kullahaa dhammaanteed adaan ku siinaya weyaan ku yeelaya oon ku khaas yeelaa qaala nabigan wuxuu yidhi sala tukfa waxaa lagaa kaafina hamuk hamigaada waa lagaa kaafina wax alle wix mirugowkahay meel baa lagaa dhigi wayukfar waa la laka adigana dembka dembigaadan waa lagu dhaafaya wey rawahu tirmidi waqala xadiiun xasan xadiidkaas qaybta hore shariga hore waa daciif shariga dambena waa xasanun lighayrihi marka xadiid ishuwan wa sharigiisa hore waxa weeyaan qaybta hore waa qayb waxa weeyaan daciif ah ya ayuhanas udkuru llah jaءat araajifa iyo qaybahaas laakiin midda dambe oo salliga nabiga calayhi salaatu xadiiun xasan weyan waa xasan qofka marka inuu salliga nabigeena calayhi salat badiyo waa manhaj eh, aad aad loogu baahan yahay eh, runtii raggii hore oo tusbaxda aadka u weyn wadan jirayna wax badanna ha hugsanaade dhib badan ha ay annaga nooga badnaayeen ya raggii mxuu ahaay tusbaxda weyn watay eh, aad bay mxuu ahaay salliga nabiga alai slat slaheer hadda waxay gaareen ay u haystaan inuu nabiga inaga xigaan calahi salat nabiga inay naga xigsadaan oo kuwaan ku salliga nabiga diido calayhi salaatu salaam ya marka arinta ayada ah niminka ayagaan u sheegna inaan ka salli badan oo weliba kii saxda ayaga ah, kooda waxbaa dhexgala oo waxbaa qasee mid saafi ah oo caadi ah oo khaalis ah, oo kii uu nabiga ka dardaarmay calayhi salaat slam in annaga aan hayno oona aad u badin aan tusna oo xaqiiqada arrinta ayada aan ogaano maxaa yeele haddii dembigaada la dhaafo murugtaada dhanna meel la dhigo sababtaad ku heshay inay tahay nabiga calai sala sligiisa ood badiso maxaa kaa reebay marka maxaa kuu diidi inaad daa'iman wa abadan aad muxuu ahay nabiga calayi sla ku salliso waxaadna ogsoon tihiin ahlulxadiidi hum akaru nnaasi salaatan cala alnabiy sala allahu aleh ali wasalam dadku ahluxadiidka ah ayaga ayaa ugu badan dadka nabiga ku salliya sala allahu aleh ali waslem intaa dalkaan fadhinay oona xadiidka nabiga ahrinayna sal allah alay slm halkan saac iyo wixii ilaahay uu ku daray inta jeer oo nabiga calayhi salaatu wasalaam aan ku salinay haylagta waxaan umaynaa kuwa muxuu ahaa e, watay baalka weyna inaan ka badino insha allahu tacaala ya maxaa yeelay badan baa la fadhin intaas nabiga lagu salina alai salat salaam dadka alabata cilmiga khaasatan oo nabiga alba alai salat salaam aad ugu badan yihiin laakiin xadaari uma xadaari in la sheego nabiga alai salat slam magaciisa kadibna saas lagu gudba weliba aan laga daalin waxaa laga yaabaa in xadiidka awalkiisa nabiga lagu saliy alai salat slam kadibna markii bartamaha la maraa nabigu wuxuu yidhi iska yidhahdo salliga laga tago marka arrinta ayadana laga digtoonaado salliga nabigana aan badina calayhi salaat salaam hamigeennana si loo dhaafo muxuu ahaa insha allah tacala dembigeenna loo dhaafa wacdiga nabiga calayhi salat slam uu muxuu ahay bixiyeyna lisaanihi oo min allahi caza wajal aan u helno cashirkiina caadi u socdaa ikhwaani fillaah rag badan oo xilta ka mid ah habeen hore u qaateen habeenkii isbuuci hore ee cashirka u baaqday baabkaas baab furan ma ahan kitaabkuu berrina insha allahu tacaala wakhtigii bacda salaati alcasar ee raggii xufaadda ahaa oo xifdinaya axaadiista wuu noo insha allahu tacaala waxaanu codsanaynaa inaan la maqnaanin lianna wax baan boogsiin rabnaa xifdigii cashirkuu soconaya ilaa ramadaan ilaa taraawiix aad ka maqashaan oo muxuu istawu tarawix laga maqla kitaabkuu soconaya xitaa inaan sii wadnaan rabn lakiin taraawiixdii aa iyo afurkii wax qasi marka insha allahu tacaala fasaxa la geli doona marka iyada lixda shawaalka markii ay dhammaatana horaan ka bilaabayna biidn ilbaari tabaaraka wa tacala hada wallah aclam wsal allah wslm cala abdih wrasuli mustafa